التي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كون انتو عنو ونكسن دي استيال إذ الهانتين بميلو البؤة جوكتاني سوى البؤة النوم غليسان هل كان وإذا عد إسلامي قال الهجرتين باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية التي باقية للعيدا رامية جندها يهتفون إنها باقية waa maalnimo isniinna taariikhdu ku astaysan tahay labaatanka bishii dulqacda kun afar boqol iyo afartanka hijriya kuna beegan dhaga kale tobanka agoosto laba kun iyo labaatanka waxaa si toos a ah inoogala socon kartaan barta aynu ku leenahay facebooka iyo telegramka barnaamijka toddobaadka iyo alijiriteen waxaan idinkugu hayaa tirakoobka howlgallada dowladda islaamiga isbuucii tegey iyo tafaasiisha qaar ka mid a ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee isbuuciina soo dhaafay sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu hayaa qisadii ashahiid biidnillaah abu usaama almuhaajir oo hore usoo ahaa mucalliqii koowaad ee mu'asasada alkataa'ib ee hadda u hadasha murtadiinta al-shabaab mathaabir iyo taxaniya xiisaha لها اسنا قيبتي سيكو بي تومنات ايا برنامج كي كودغي سندونتان وحا ميشا سيدو كلا كمرنين برنامج كي فلانقين تتضبات كي اي اراد الليستها تصارا برنامج كو ولالك النبهان دا دين تا برنامج كو حقل قيب قادان دونا ولالا كلا اه ديري ابو قصور اي سيدو كلا عبد الستار اسكب الدمعهم شتت الجمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية ssoo noqod waxaan dhegaystayaal aan idinku horeyna markaan xubintii wararka dowladda islaamiga isbuuci naga tegey waxaa la diyaara walaalkeen diiriye كيف أرضى dhegeystayaal kusoo dhowaada wararka dowladda islaamiga iyo isbuuci aynu soo dhaafnay weerarada ciidanka dowladda islaamiga ay ka fuliyeen daafaha caalamka isbuucii inaga tega ayaa kor u dhaafay lixdan weerar sidoo kale khasaaraha dhaawac iyo midka dhimasho ee gaaray gaalada iyo murtiyiinta ayaa isna sare u kacay kaa oo gaaray in ka badan laba boqol iyo konton xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburiyey shan iyo soddon gaari oo ay leeyihiin ciidamada gaalada iyo kuwa murtidiinta ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiinta fuliyeen labaatan weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ka soo gaartay lix iyo labaatan xubnood oo murtadiyiin ah waxaa kaalinta labaad ka gala weeraradan wilaayada shaam iyagoona fuliyey sagaal iyo toban weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ka soo gaartay labiyo konton ka mid ah ciidamada nuseeriyada iyo kuwa b k keda wilaayada galbeedka afrika ayaa iyagana fuliyey toban weerar oo ay lix iyo afartan ka mid ah ciidamada murtadiyiinta nigeria iyo kuwa jaad iyo sidoo kale murtadiyiinta alqaacida ayaa waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay wilaayada sayna ayaa iyagana fuliyey shan weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay labiyo toban ka mid ah ciidamada masar wilaayada khuraasaan ayaa iyagana fuliyey afar weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay boqol toban iyo shan xubnood oo ka mid ah ciidamada waddanka afghanistan wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliyey laba weerar oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saddex xubnood oo ka mid ah ciidamada kongo wilaayada soomaaliya ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saddex ka mid ah ciidamada booliska soomaaliya haatanna dhegaystayaal aynu isdul taagno mid iyo laba dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay isbuucaynu soo dhaafnay khuraasaan oo soo cusboonaysiisay dhacdadii xabsiga taaji ee dalka ciraaq mujaahidiinta wilaayada khuraasaan ayaa howlgal ballaaran ka fuliyey xabsiga dhexe ee gobolka nangarhaar ee dhaca bariga waddanka afghanistan weerarkan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayay mujaahidiintu allah fadligiis ka gaareen ahdaaftii loo qaaday howlgalka howlgalkan baaxadda weyn ayaa boqolaal isugu jira mujaahidiin iyo dad muslimiin ah u saamaxay hawada xorriyadda oo ay in badan weysanaayeen xajmiga howlgalka waa mid ilaa hadda ka yaabiyey awoodaha caalamka qaab agaasinka weerarka iyo natiijooyinkiisa ayaa ahaa weli miday kasii amakaagsan yihiin gaalada iyo murtadiyiinta waddanka afghanistan oo ay ugu horeyso maleeshiyada murtadiyiinta daalibaan weerarkan waxaa fuliyey koob iyo toban mujaahid oo ka mid ah geesiyada islaamka ee isku dhaarsaday inay jeel ka sii dayaan muslimiinta ku xiran xabsiyada dawaaqiidda iyo gaar ahaan geesiyada towxiidka walaaladan dhiiggooda ku qoray baalka dahab ee taariikhda dhow iyo tandambaba xusi doonta geesinimadooda ayaa kala ahaa abucali albinjaabi xaamid aldaajiki mowlawi sacad alkhuraasaani abuurawaax alhindi qaari usaama alkhuraasaani abu cumar aldaajiki ismaaciil aldajiki idriis aldaajiki doctor xayaan alhindi abuuducaa alhindi iyo walaalka ugu dambeeya ee khaybar alkaabili taqabalahumullah weerarkan ayaa ka koobnaa qaraxyo lagu dhuftay derbiga hore ee xabsiga waxaana xigay walaalo inqimaasiyiin ahaa kuwa oo gudaha ugu daatay ciidamada murtiyiinta ahaa ee la argagaxsanaa qaraxyada culus iyo rasaasta ay furayeen xalyeeyadii inqimaasiyiinta ahaa mujaahidiinta ayaa dagaal culus kadib ku soo furtay boqolaal muslimiin ah oo ay ka mid yihiin saddex boqol oo mujaahidiinta dowladda ah ku dhowaad laba boqol oo ciidamada afghanistan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkan halka ay weerarka ku basbeeleen tobanaan gaadiidka dagaalka ah oo ay leeyihiin murtadiinta weerarka waxaa barbar socday weerar kale oo loo adeegsaday duqayn hoobiyiyaal ah oo ay mujaahidiintu la eegteen ciidamo maraykan ahaa kuwa oo saldhig ku lahaa meel u dhow halka uu weerarka ka soconayay ku dhowaad saddex boqol oo hoobiye ayay mujaahidiintu ku dhufteen saldhigga uu maraykanku deganaa taa oo dhalisay inay awoodi waayaan inay gacan siiyaan muftiyiintii lagu xasuuqay xabsiga dhexe ee gobolka xoogaga amniga mujaahidiinta ayaa iyagana doorkoodu ahaa mashquulinta ciidamada cadowga ee gurmadka ku soo gaarayay xabsiga dhexe waxayna miinooyin xooggan la eegteen gaadiidka cadowga ee ku soo jeeday halka uu weerarka ka soconayay weerarkan ballaaran mujaahidiinta waxaa kaga shiiday kow iyo toban istishaadiyiin iyo inqimaasiyiin ahaa waxayna sii daayeen mujaahidiinta saddex boqol oo ka mid ah libaaxyadooda iyo boqolaal muslimiin ah waxaana ay dhulka dhigeen inta badan dhismayaasha xabsiga iyagoo sidoo kale khasaaro baaxad leh dhabarka u saaray murtadiinta taa oo kor u dhaaftay baktiga iyo dhaawaca laba boqol oo ka mid ah ciidamadooda kadib weerarka waxa uu isku dhex hareeyey saraakiisha dowladda afghanistan kuwa oo wax ay ku sifeeyaan waayey weerarka murtadiinta ayaa sheegay inay weerarka ku dileen sagaali labaatan ka mid ah mujaahidiinta dhanka kalena ay dhaawaceen konton kale oo ka tirsan ciidamada khilaafada iyagoo sii raaciyey inuu khasaaraha intaa ka sii badan karo iyagoo dadka ugu baaqay inay soo gudbiyaan macluumaadka ku aadan maxaabiista boqolaalka ah ay mujaahidiintu ka sii daayeen xabsiga isku soo wadaduuba weerarkan ayaa imaanaya xilli ay murtiniinta daalibaan si nabadgelyo ah ugu wareejisay xukuumadda riddada afghanistan dhammaan maxaabiistii ay ka hayeen si bay yidhaahdeen niyad wanaag ugu noqoto wadahadallada la filayo in ay u furmaan murtiniinta daalibaan iyo xukuumadda kaabul laakiin mujaahidiinta ayaa murtiniinta kaga soo furtay maxaabiistooda luuqadda rasaasta gumaca iyo baaruudda ahna luuqadda keliya ee ay garanayaan murtadiinta meel weliba oo ay joogaan waxaana allah weydiisanaynaa in uu noo soo celceliyo wararka farxadda leh ee ku aadan siideynta maxaabiista muslimiinta meel weliba oo ay dunida kaga xiran yihiin ugu dambeynna soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar loo adeegsaday bamgacmeed ku weeraray ciidamo murtadiin ah kuwa oo ku sugnaa agagaarka xaafadda towfiiq ee magaalada muqdisho weerarka ayaa lala eegtay isbaaro ay lahaayeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya waxaana weerarka ku baktiyey hal askari halka laba kalena uu dhaawac soo gaaray weerarkan ayaa imanaya xilli ay mujaahidiinta isbuucii ina soo dhaafay ay weerar ku dileen afar ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya kuwa oo ku sugnaa isbaaro ku taal isgooska bakaaraha ee magaalada muqdisho weeraradan sii ballaaranaya ee ay muqdisho martigelinayso ayaa ka dhigan fariin ay mujaahidiintu gaarsiinayaan ciidamada adeegayaasha u ah gaalada iyo madaxweynta murtiyiinta dhegaystayaal halkaa ayaynu ku soo afmeeraynaa wararka dowladda islaamiga iyo isbuucii inaga tegay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرضى النظر في وجوه القرود قد رضوا بسقط وفعال اليهود وزعيم كفر ورئيس زحود ماعز وبقر تحتويها جلود قد بدأت السفر فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام سوف أرضى الظما جزاك الله خير كاسوحة ورالكان انديري وإن لسعسيني يا حبنتي ورالكا markaana dhegeystayaal aan idinku wareejiyo walaalkan abuqaswar oo inoo soo diyaariyey qisadii ashahiid biidni illah abu usaama almuhaajir ka oo hore usoo noqday mucalliqii koowaad ee muasada alkataa'ib qaybteeda carabiga bal aan idinkala dhex baxo idinkii qaswara رفاقا من وقت العبد الغيور ناذر النفس عساها بالجنان تحمدهم طالب الموت يبغي منزله بعل القصور الله وحوك بدبادي حبس يد القاعدة وحان الدلي حبد سليبك وعوانك قرمد الشهيد بإذن الله أبو أسامة المهاجر الوضع بعيب القيس كالنبأ ترسي الله وبقل لبي أفرتنات أخي يا من أخي يا من مضيت وقد طلقت دنياك waa geesi ka mid ah geesiyada islaamka oo ku dhashay bakistaan wuxuu isku dayey inuu ka qayb qaato jihaadka afghanistaan laakiin umaysan suuro gelin kadib wuxuu u soo jihaystay soomaaliya wuxuuna ku biiray ururka alqaacida ka hor intaan lagu dhawaaqin khilaafada muddo sannada ah uu la shaqaynayay kooxda wuxuu wax badan ka ogaaday inxiraafaadka iyo diin la-aanta kooxda markii khilaafada lagu dhawaaqay wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee la baayactama markii uu isku dayey inuu u hijroodo dhulka khilaafada wuxuu arrinkaasi ku mutay xabsi ku dhowaad muddo laba sano uu ku soo qaatay jeelalka alqaacida ilaa ugu dambeyntii uu allah u fududeeyey inuu ka soo baxo uuna soo haleelo walaalihiisa mujaahidiinta ah ee ku sugan bariga soomaaliya arrinkaasi oo kooxda ku dhaliyey waali iyo care ay kala duldhaceen qoyskiisa kuwaasoo kooxda kala kulmay dhibaatooyin iyo cadaadis aad u fara badan wuxuu xasadka ay u qabeen u geeyey in markii uu hijrooday kadib in ay kasoo daraan meel fog kuna tuhmaan arrimo xunxun maadaama ay awoodi kari waayeen in ay gacmahooda si toos ah u gaarto laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuu fashiliyey waxa uuna ka baxay garabkooda waa uu sabaray wuxuuna la sugnaaday walaalihiisa mujaahidiinta ah isagoo ku jilba xiran dhufeesyada ku jeeda labada jabhadood oo kale ah murtadiinta iyo saliibiyiinta ilaa uu ku shihiiday duqeyn ay ameerikaanka ka geysteen mid ka mid ah saldhigyada mujaahidiinta waxayna siiradiisa cibro qaadasho iyo waano u noqotay ruux walba oo xaqdoon ah أخي إن كنت تنسى وربي لست أنساك سأبقى خالد جامع محمد إسمان oo kunyadiisu ahayd abu usaama almuhaajir waxa uu ku dhashay magaalada kuweta ee dhacda galbeedka dalkaasi bakistan sannadii kun afar boqol saddex iyo tobankii hijiriyada wuxuu kusoo dhex barbaaray qoys ahludiin ah waxay waalidkiisa qalbigiisa ku beereen yanaantiisa jaceylka cilmiga wuxuuna waxbarashada kasoo bilaabay isagoo shan sano jir ah macaahidda kala duwan ee iskugu jira kuwa diiniga ah iyo kuwa kale wuxuu si dhammaystiran u xifdiyey qur-aanka kariimka ah isagoo siddeed sano jir ah abu usaama wuxuu ahaa mid ardayda kale kaga sara maray dhanka waxbarashada waxaana astaan u ahayd caqliga iyo awoodda xifdinta sida ay ku yaqaaneen macallimiintiisa aayadihii qur-aanka ahaa ee abu usaama uu xifdisanaa waxay saameyn muuqata ku yeesheen akhlaaqdiisa iyo dabeecadihiisa wanaagsan wuxuu ahaa mid u baari sameeya una dhaga nugul waalidkiisa sidoo kale wuxuu ahaa mid aamusnaan badan runtana ku caan ah haddii uu hadlo wuxuu ahaa mid ka dhiidhiya ku xadgudubka maxaarimta ahna geesi aan kaga waabanin sheegidda xaqa mid eeda eediisa waxaa sidoo kale lagu xasuustaa inuu ahaa mid maskax furan oo wax akrin badan astaantaas oo markii dambe horseeday inuu walaalka noqdo mujaahid baal dahab ah ka galay iclaamka jihaadiga ah markii ay adkaata xamladiisa liibiga ahayd ee ka dhanka ahayd muslimiintii ku noolaa dhulka ciraaq iyo khuraasaan abu usaama ma ahaan mid ay da'yeladiisa ka hor istaagtay la socodka dhacdooyinkii kala duwanaa wax akhrintiisii badneed iyo inuu danayn jiray ogaanshaha wax waliba oo cusub waxay u fududeysay la socodka tacadiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta u geysanayeen muslimiinta wuxuu ogaaday in xalka keliya ee dulmigaasi lagu wajihi karo uu yahay jihaad fii sabiiliillaah iyo in baatilka lagu dafciyo awoodda xaqa wax uuna yaqiinsaday in arrinkaasi waxa ka soo hara oo isku dayo ah in ay yihiin dhaan dabagaale إذانة للدعاء وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا sanadkii kun afar boqol sideed iyo labaatankii hijiriga markii uu abu usaama soo qaangaaray wuxuu u jihaystay deegaanada ku daadsan xuduudda afghanistaan si uu u haleelo saaxaadkii jihaadka uu ka aloolsanaa ee dhulka khuraasaan wuxuu baxay keligii isagoo aan wadanin wax saxay ah iyo dhulyaqaanka xeeya bunahaga halkii uu ku wajahnaa laakiin waxaa markii dambe gacanta ku dhigay murtadiinta ilaalada ka ah xuduudda iyagoo u diiday inuu safarkiisa sii wato intaa kadib waxay si khasab ah ugu soo celiyeen halkii uu ka ambaqaaday laakiin wiilkan yari ma quusanin kamana uusan niyad jabin culaysyadii ka hortaagnaa hijrada waxa uuna sii waday iskudaydii uu ku doonayay ka qayb qaadashada jihaadka wuxuu abu usaamo bilaabay in uu tuureeyo ciidanka la dagaalanka argagixisada dalkaasi bakistan kuwaas oo saldhig ku lahaa meel aan ka dheereen gurigii ay degnaayeen reerkiisa wuxuu dusha sare ee dhismaha kasoo dhagaxayn jiray murtadiintan iyagoon ku baraarugsanayn ilaa markii dambe ay ka war helaan kadibna ay gacanta ku soo dhigaan iyagoo bilaabay inay si arxandaro ah u garaacaan waxaana markii dambe ka ergeeyey gacantoodana ka soo furtay dad ay deris ahaayeen sanadii kun afar boqol soddon iyo kowdii hijiriyada wuxuu allah u fududeeyey abu usaama inuu usoo hijroodo soona gaaro dhulka soomaaliya wuxuu durbadiiba ku biiray mucaskarkii salaaxuddiin ee magaalada muqdisho muddo kadibna waxaa loo gudbiyey mucaskar tababarka uu ku yaalay deegaanada baay iyo bokool ee koonfurta soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa mujaahidiintii tababarka ciidan soo dhammaystay mucaskarkii ku caanbaxay sariyatul qudus muddo kadibna waxaa lagu soo celiyey magaalada muqdisho si uu uga qayb qaato dagaaladii lagula jiray saliibiyiinta afrikaanta iyo adeegayaashooda murtadiinta ah halkaas oo uu markii dambe dhaawac kasoo gaaray walaalka dhaawacaas oo ka hor istaagay inuu kasii qayb qaato dagaaladii socday markii abu usaama uu soo caafimaaday wuxuu u soo wareegay maktabka iclaamka maadaama uu aad u garanayay ku hadalka luqadda carabiga taasoo keentay inuu noqdo mucalliqa koowaad ee ku codeeya muuqaalada ay baahisa mu'asasada alkataa'ib waxaana lagu xasuustaa codkiisii halaasiga ahaa ee ku larnaa in badan oo ka mid ah isdaaraadka kooxda al-shabaab wixii ka dambeeyey sanadii kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijiriyada تمنطقوا بالصبر وتسربلوا بالجلد وانطلقوا يقطعون الأودية والشعاب مسارعين إلى مرضاة ربهم عركتهم شدائد الأيام وصقلتهم محنها فغدوا أصلب عودا وأشد مراسا وهجروا الترف والنعيم إيثارا لدار الخلود على دار الفناء أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين markii lagu dhawaaqay khilaafadii islaamka lana taagay imaamka muslimiinta wuxuu abu usaama almuhaajir ka mid noqday mujaahidiintii ugu horreysay ee u degdegay baycada khaliifka muslimiinta iyo u hiilinta dowladda islaamiga ah laakiin markii murtadiyiinta al-shabaab ay sii adkeeyeen dabagalkii iyo cadaadiskii ay ku hayeen cid walba uu ku fakaraysa hijrada iyo ku biiritaanka dowladda islaamiga ah waxa uu Usaama go'aansaday isaga iyo toddoba ka mid ah walaaladiisa inay u jiroodaan deegaanada bariga Soomaaliya halkaas oo ay ku sugnaayeen askarta khilaafada waxay doonayeen in ay safarku u adeegsadaan doon yar si ay ugu socdaalaan dhanka badda laakiin naaquudihii doonta oo ahaa mid ka mid ah jawaasiista alqaacidada shabaab ayaa waxay walaalaha oo aan ka warqabin kula heshiiyeen in uu gaarsiiyo deegaanada dhacbariga soomaaliya taa beddelkeedana ay siin doonaan lacag laakiin jaasuuskan ayaa walaalaha ku ballan furay sidaas ayuuna arrinkoodii ku fashilmay waxaa dhacday in habeenkii loo ballansanaa bixitaanka ay murtadiinta alqaacidada shabaab si lama filaan ah banta ugu soo rogeen magaaladii ay joogeen abu usaame iyo raggii la socday laakiin walaalaha ayay u suurto gashay inay si qarsoodi ah uga baxaan magaalada iyagoo lugeynaya socdaal dheer oo qaatay in ka badan toban saacadood waxay gaadheen meel u dhow xeebta oo ahayd halkii balanku uu ahaa laakiin nasiib daro wuxuu halkaa dhabagal u yaalay murtadiinta al-shabaab oo sida muuqatay sii hayay macluumaadkii walaalaha taasoo ay ka heleen jaasuuskooda ugu dambayntiina sababtay inay gacan galaan usaama iyo saaxiibadiisa markii walaalaha gacanta lagu dhigay waxay murtadiinta shabaab si gooni ah ula baxeen abu usaama waxayna la aadeen jiha aan la garanaynin ugu dambayntiina waxay ku xoreen qol ka mid ah xabsiga uu usaama ku qaadan doono ku dhowaad laba sano oo xarig ah murtadiinta al-shabaab ayaa walaalka ku xiray qol u gaar ah isagoo ka katiinadaysan lugaha iyo gacmaha waxay arxaanlaawayaasha alqaacidada shabaab u diideen walaalka wax waliba xitaa waxay ka mamnuuceen inay siiyaan kitaabka qur'aanka kaasoo u weysanaa muddo ku dhow sanad dembiga keliya ee uu galayna waa tuhmad ah iskuday uu ku doonayay inuu u nafiiro dowladda islaamiga ah laakiin allah subxaanahu watacaala ayaa sugay walaalka uma uusan debcin iskumana dhuldhigin murtadiintan kadib markii uu ogaaday xaqiiqadooda sidaasoo ay tahay waxay in badan u adeegsanayeen cabsigelin mararka qaarna waxay ula imaanayeen yabooh iyo ballanqaadyo been abuur ah waxaa marar badan u imaan jiray ilaalada xabsiga kuwaasoo isku dayi jiray inay u guduudiyaan si ay u hubsadaan in abu usaama uu mowqifkiisa ka laabtay iyo in kale intaasoo idil waxay u samaynayeen inay walaalka ku soo celiyaan kooxdooda laakiin waxay gaareen heer quus ah abu usaama ayaa dhankiisa ku fikirayay qaabkii uga soo bixi lahaa xabsiga waxaa maalin maalmaha ka mid ah kusoo dhacday xeelad uu u arkayay inay sabab u noqon karto kabixitaanka xabsiga wuxuu xubnaha ilaalada ka dalbaday inuu doonayo dood uu la galo wadaadada ugu waaweyn kooxda si ay bal ugu qanciyaan aragtidooda ku aadan inxiraafaadka taalibaan arrinkan wuxuu aad iyo aad uga farxiyey murtadiinta shabaab kuwaasoo rajo ka qabay inay walaalka ku qanciyaan kusoo laabashada kooxdooda hawaraaca ah muddo kadib waxaa xabsiga kusoo booqday walaalka qaar ka mid ah wadaadada kooxda waxayna bilaabeen in ay u sheegaan in xubnaha qaybta ka ah wadahadallada lagula jiro maraykanka ee ka socda magaalada dooxa ee dalka qatar aysan matelin baalibaanta ka dagaalamaysa dhulka afghanistan sidoo kale waxay ku andacoodeen in websaytka rasmiga ah ee kooxda leedahay kaasoo bay yidhaahdeen lagu soo qoro inxiraafaadka iyo kufriyaadka uusan raacsaneyn daalibaan waxayna intaa ku dareen in xubnaha websaytka wax ku qora ay yihiin murtadiin sanaadiqa ah intaa kadib waxay walaalka u sheegeen inay siin doonaan fursad uu wax ku baaro kuna hubiyo arrimaha ay u sheegeen abu usaama ayaa weydiiya su'aal ahayd ii sheega barta rasmiga ah ee taalibaan iyo halka laga qaato wararkooda si aan ula socdo waxyaabaha ay soo qorayaan wadaadadii ka socday al-shabaab ayaa ku jawaabay in majalada as-sumuud ay tahay barta sida rasmiga ah ay u leedahay kooxda taalibaan waa la yaab in al-shabaab ay dadka ku caqli yeeraystaan in majalada sumuud oo ah wejiga koowaad ee matala xafiiska siyaasadda ee kooxda taalibaan ay ka dhigaan barta rasmiga ah dhanka kalena ay inkiraan xiriirka taalibaan kala dhexeeya gaalada iyo wadahadallada ay kula jiraan saliibiyiinta maraykanka xeeladaysigii uu sameeyey abu usaama kadib waxay al-shabaab ka sii daayeen xabsigii kelida ahaa ee uu muddo sanad iyo sideed bilood ah ku soo qaatay markii lasii daynayay waxay amniyaadka al-shabaab u sheegeen walaalka inay xiliyada soo socda dili doonaan ruux walba oo isku daya inuu ku biiro dowladda islaamiga ah intaa kadib abu usaama ayaa bilaabay inuu dib u akhriyo majalada sumuud ee wadaadada alqaacidada shabaab ay u sheegeen inay tahay meesha keliya ee laga qaato wararka rasmiga ah ee taalibaan wuxuuna durbo ogaaday in majalada iyo websaytka ay labaduba ka mid yihiin baraha rasmiga ah ee kooxda abu usaama almuhaajir allah shahaadadiisaha ka aqbalay ayaa intaa kadib wax uu wadaadada saxwaadka al-shabaab u sheegay inuu munaaqasho diyaar u yahay intaa kadib waxay isku keeneen qaar ka mid ah wadaadadooda ugu qabka weyn laakiin allah subxaanahu watacaala fadligiisa wuxuu walaalka baadilkooda ku garaacay xaqa wuxuuna kala tuuray been abuurkii ay taageerayaashooda ku caqliyeeraysan jireen waxayna fadhigii dooda ka kaceen iyagoo dulleysan allahna uu garabkooda ka baxay xilligaa wixii ka dambeeyey waxaa sii kordhayay baqdintii murtidiinta al-shabaab ay ka qabeen in abu usaama uu haleelo dowladda islaamiga sidaa daraaddeed markii ay doodaasi dhacday kadib waxay walaalka ka dalbadeen inuu safar isku diyaariyo waxayna u sheegeen inuu shaqadiisii hore ee iclaamku uu dib ugu laaban doono laakiin abu usaama oo gaaray natiijo biyo kama dhibcaan ah ayaa gaashaanka u daruuray dalabaadkii kooxda wuxuuna durbo bilaabay inuu ka fikiro qorshihii uu kaga soo bixi lahaa halkaasi wuuna hijroon lahaa dhulka ay ka taliyaan mujaahidiinta khilaafada ee wilaayada soomaaliya kahor intuusan kooxda kala kulmin dhagar iyo khiyaano sida ay ku sameeyeen dad badan oo isaga ka horeeyey abu usaama ayaa bilaabay inuu si sir ah u qorsheeyo xiriir uu la sameeyo walaalihiisa mujaahidiinta waxaana iyadu ay jirtay caqabado badan oo hor yaalay walaalka uu allah subxaanahu watacaala u fududeeyey inuu ka kasoo dhexbaxo deegaanada murtadiinta al-shabaab waxaana caqabadahaasi ka mid ahaa dabagalka ay jawaasiista al-shabaab ku hayeen walaalka iyo culeyska uu kala kulmayay ku hadalka luqadda soomaaliga ah laakiin allah subxaanahu watacaala wuxuu u dhabeeyey himilooyinkiisii maadaama uu ku dadaalay raadinta xaqa wuxuuna ugu dambayntii usaama gaaray saldhigyada mujaahidiinta dhanka kale murtadiinta al-shabaab iyo jawaasiistooda ayaa waagu ku baryey maadaama ay lama filaan ku noqotay in abu usaama uu si nabad ah ku gaaray deegaanada dhacabariga soomaaliya markii ay xaqiiqsadeen murtadiinta al-shabaab in abu usaama uu ka baxsaday waxay ku kaceen falalka ay caanka ku yihiin murtadiinta waxayna durbo qaar ka mid ah ciidankooda amniyaadka u dhaqaaqeen gurigii u degnaan walaalka waxayna reerkiisa ugu handadeen inay diri doonaan wiilkooda intaasi kuma ekaysanin oo keliya ee waxay qoyskaasi mubtadiyiinta alqaacida kala kulmeen dhibaatooyin badan oo iskugu jira xarag iyo cadaadis ma jirin wax dembi ah oo ay galabsadeen aan ka ahayn in wiilkooda uu ka mid noqday ciidanka dowladda islaamiga ah arrinkaas oo kooxda ay ka shabahday laamaha amniga ee dawaaqiidda murtadiinta ah kuwaasoo aalaaba dhibaatooyin ay kala kulmaan ehelada mujaahidiinta socdaal iyo safar dheer kadib waxa uu abu usaama almuhaajir gaaray halkii uu ku wajahnaa ee bariga soomaaliya isagoo socodka uu dhibayo waayo waxaa saameyn weyn ku yeeshay xabsigii dheeraa uu ku soo qaatay jeneraalka al-shabaab markii uu gaaray halkaasi wuxuu ku biiray mucaskar loogu magac daray asheekh abuu maxamed alcadnaani allaha ka aqbale markii uu dhammaystay mucaskarkii wuxuu la shaqo bilaabay maktabka iclaamka ee wilaayada soomaaliya waxaana lagu xasuustaa walaalka dadaalkii joogtada ahaa ee uu doonayay in uu kaga qayb qaato horumarinta dhanka warbaahinta arrinkaas oo harsi iyo hoyaadba uu ku gabay dhanka kale ururka alqaacidada soomaaliya ayaa bilaabay inay walaalka ka faafiyaan ishaacaad iyo been abuuro rakhiis ah wuxuuna mid ka mid ah ardaaladooda ku qoray baraha bulshada in abuu usaam uu ka shaqo bilaabay idaacadaha xukuumadda riddada soomaaliya laakiin allah mahadiisa waxaa ishaacaadkaasi waxba kama jiraan ka dhigay markii abuu usaama almuhaajir uu ku soo baxay mid ka mid ah isdaaraadka wilaayada soomaaliya taas oo caragelisay kuwii been abuurka rakhiiska ah la wareegayay dhagaha dad badan oo jeclaa codka walaalkan وحي markale dib u مقلين أبو أسامة المهاجر أو تعليقين mid من mid ah isdaaraadka khilaafada ما فتئت دولة الإسلام تبذل رجالها ابتغاء مرضات الله ونصرة للدين وتوحيدا لصف المسلمين ولهيب الحرب وسعيرها لم يثني أولئك الرجال الذين يتقدمون إلى الشهادة جنودا وأمراء markii حربهم ضد murtadiinta أبناء alqaacidada الصليب بدأت في soomaaliya ay عصر ku soo النبوة. gardaroodeen mujaahidiinta dowladda islaamiga ah wuxuu abuu usaama qayb weyn ku lahaa buurinta walaalihiisa wuxuuna u sheegi jiray in kooxdaani ay hawadooda ka doorteen xaqa ayna maalinba maalinta ka dambeysa usii kordhayso madax adeeg iyo gaalnimo hoggaankooda sarena ay ka dherigsan yihiin baatilka ay ku sugan yihiin ayna ka hoos dagaalamayaan raayo jaahili ah hiile iyo garabna ay kala dhexeysa murtadiinta taalibaan intii ay socdeen dagaalada iyo weerarka ay al-shabaab ku soo qaadeen deegaanada ay ku sugnaayeen mujaahidiinta dowladda islaamiga ah waxaa dhacday in diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ay duqeymo ka geysteen qaybo ka mid ah saldhigyada mujaahidiinta waxaana sheekadu noqotay hoos kala dagaalama annagana xagga sare ayaan ka garaacaynaa waxay labada dhinac ka midaysnaayeen sidii loo ciribtiri lahaa mujaahidiinta xilligaasi abu usaama wuxuu walaalihiisa u noqday tusaale ay kaga daydaan xagga sabarka iyo u adkaysiga dhibka dariiqa jihaadka wuxuuna had iyo jeer ku celcelin jiray in isbahaysiga saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo sidoo kale masaalixda isku soo aaday ee ka dhexeeya gaalada iyo murtadiinta al-shabaab dhammaantood ay daliil cad u yihiin in khilaafada islaamka ay ku taagan tahay xaqa دمان حملات كاسين أي هزيمة يجب دمان دونت الله إذن كيسا أولياء الله أي مجاهدين تأهنا أي لبنت أي قوشا يالن دونان حتى دمان أو الله مكانين دونان رلك بإذن الله راقي دمائي أنا لله ولائي بل تراقي بسخاء وروي أرضي ولوائي بل تراقي تضبي تبنكي بشي رمضان كن أفر بقول افر تنكي هجرية حلها هبينه أيا وحد يارد نوع دولي لا أنت اه كنتالك garaacday mid ka mid ah saldhigyada mujaahidiinta khilaafada ee wilaayada soomaaliya waxaana halkaasi ku shiiday sidaan allah uga rajaynayno walaakiin abu usaama oo qayb ka mida ah firirka saaruukha uu haleelay taasoo sababtay inuu allah la kulmo isagoo sagootiyo culayskii adduunyadan dhalanteedka ah abuu usaama almuhaajir ayaa dhiiggiisa ku qoray macnaha cisiga iyo gobonnimada wuxuuna ku hoos shiiday raayada saafiga ah ee dowladda islaamka taasoo uu dhib iyo rafaad badan u soo maray inuu ka mid noqdo tiir ka mid ah tiirarka khilaafada islaamiga ah sannado badanna uu ku taamayey inuu helo darajadan oo kale wuxuuna walaalka ilaahay diintiisa u huray wax waliba naftiisa maalkiisa iyo ehelkiisa intaba waxaa la dilay isagoo iska nacay shuhrada ama caannimada in badan oo dadka ka mid ah loogu carab laalaaday si ay uga ishaan dariiqa xaqa ah iyo raacitaanka dawga lagu hanuuno waa la dilay abu usaama kadib markii uu tusaale ifaayo u noqday qof walba oo xaqdoon ah kadib markii uu xujada ku oogay murtadiinta al-shabaab kuwaasoo uu wax badan ku soo dhex noolaa waa la dilay kadib nolol uu ku bilaabay jacaylka jihaadka iyo raadinta dariiqa xaqa ah kuna soo afjaro shahaado allah dartiisa ah waa sidaan allah uga rajaynayno waxaana allah jalla wacalaa weydiisanaynaa inuu walaalka shahaadadiisa ka aqbalo uuna ku daro kuwa sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta ah annagana uusan gayaashiisa naga bedel qaadanin شوق الغريب لداره عشقي لها عن مثلها لا أرغب هي الخلافة أرضنا أنعم بها فيها الرجال وكلهم أحباب aad baad u mahadsan tahay walaalkeen abuqaswara dhegeystayaal waxaa isla soo gaarnay bartamaha barnaamijkeenii toddobaadka idaacadda islaamiga alhijrateyn haatanna aan idiin sii dayno qaybtii koob iyo tobanaad ee taxaniya mathaabir ee dhegeysi wacan وفوقها من سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصقوا وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنساحق والله أي استيال كسو دواد قيبتي كوي مثابر waxay inoo joogtay qaybtii tobnaad inagoo soo hadalnay qaabkii ay u fashilmeen raggii al-shabaab ay ka soo direen koonfurta soomaaliya bal ayna sii wadno sheekadan xiisaha leh ka gadaal markii uu sheekhu joojiyey arrinkii ku aadanaa risaaladii uu ayman lahaa ee ay wadeen raggii koonfur laga soo diray waxay umarada al-shabaab si fiican u garwaaqsadeen inuu sheekha gacantooda sii baxayo waxayna bilaabeen inay iskudayo sameeyaan si ay sheekha uga hor istaagaan dhaqdhaqaaqyada u wado waxayna sheekada ku bilaabeen inay koonfur u wareejiyaan cid waliba oo ay islahaayeen sheekha ayuu kaag dhow yahay ama waxaa macquul ah inuu la damqado ama uu kula qanco manhajka toosan ee dowladda islaamiga waxaa ka mid ahaa raggii koonfur loo tarxiiray ninka lagu magacaabo bashiirka oo xilliga ahaa amiirka al-shabaab ee buuraha canmadow sidoo kale waxay xilligaa ku fikirayeen inay sheekha u tarxiilaan koonfurta soomaaliya waana arrin aad u adag oona baahan fikir iyo amni dheeraad ah halkan waxaa kasoo ifbaxay arrin ay shabaab ku doonayeen inay qariyaan taa oo ahayd in xilligaa shabaab ay heshiis kula jireen maamulka riddada puntland waxaa xilligaa sheekha u yimid ninka lagu magacaabo bataar ka oo hawsha kala wareegay bashiirkii koonfur loo diray wuxuuna sheekha usoo bandhigay fikrad ahayd inuu sheekhu u wareegsan karo koonfurta soomaaliya isagoo sheekha ku qanciyey inay waddadu tahay mid aamin ah oo wax dhibaata uusan la kulmaynin una sii raaciyey saaxiibka bashiir waa uu naba tegey oo hadda wuxuu joogaa koonfur si uu sheekha u kalsooni geliyo maalmo yar un kadib markii uu bataar sheekha usoo bandhigay fikradda ahayd inuu koonfur aadi karo ayuu sheekhu garwaaqsaday isna in shabaabku diyaarinayaan qaabkii ay koonfur ku geyn lahaayeen si ay ugu fududaato inay kontroolaan dhaqdhaqaaqiisa ama xiritaankiisa si uu sheekhu arrinka lala damacsan yahay uga hortago ayuu la xidhiiray beenaalaha murtadka ah ee afayeenka kuwa ah al-shabaab cali allah dadejiye halaaggiisa eh isagoo weydiiyey su'aal ahayd maxaad u diidan tihiin inaad baycala gashaan khaliifka hadal sida aan u badnayn kadib oo dhex maray sheekha iyo cali ayuu cali ku yidhi sheekha ahaa sheekh cabduqaadir haddii aan runta kuu sheego arrinka ku aadan baycada ee hadda ii soo bandhigtay hore ayaan kaga fadhiisanay waxaana go'aansannay oo hoggaanka al-shabaab isku raacay inaan alqaacido ku baaqi ahaano wuxuuna sii raaciyey sheekhow innaga waxaan shaqada ka hoos bilownay alqaacida iyadaana hoos ahaanaynaa wax weliba oo dhaca wuxuuna maahmaah ahaan u yidhi sheekhow meeshaa ku qoydaa lagu qalalsadaa sheekha waxaa u caddaatay waxa ay afartan nin ee hoggaamisa al-shabaab isku raaceen wuxuuna raadin ku bilaabay amiirka al-shabaab ee talada haya waa murtadka dhagarta iyo khiyaanada ku caanbaxay waa axmed diiriye eh si uu allah u xusuusiyo ugunanase naseexeeyo uguna sharxo waajibnimada jamaacada muslimiinta ugu dambeyn sheekha wuxuu telefoon ku helay axmed diiriye salaan kadib axmed diiriye ayaa ka cudurdaartay inuusan telefoonka ku hadli karin laakiin waxaa macquul ah ayuu ku yidhi inaan ku sheekaysano sms kan waxa loo yaqaano fariin qoraaleedka sheekha ayaa ku waafaqay axmed diiriye arrinka uu soo bandhigay wuxuuna fariin ahaan ugu qoray inuu wado fariin muhiim ah oo uu doonayo in axmed diiriye ahaan uu kaga gudoomo diiriye ayaa ku yidhi sheekha waa diyaar waan kaa gudoomayaa laakiin ka waran haddii aad koonfur soo aado si bal aniga adiga aan u falanqeyno arrinta balse sheekha ayaa ka cudurdaartay arrinka uu axmed diiriye soo bandhigay isagoo sheegay inay ku adag tahay inuu soo maro waddadaas aadka u halista badan abu cubayda oo sheekha ku hungoobay ayaa waxa uu ku yidhi sheekha dhimma lahan ku soo wici doono qof dhankayga ka socda wixii fariin ah oo ay waddo waa igu soo dhiibi kartaa intaa kadib sheekha wuxuu yaqiinsaday dhagarta lala damacsan yahay iyo wax loo qorshaynayo wuxuuna sidoo kale ka quustay umarada al-shabaab ee naseexada u dhabarjeediyey in wax laga dhegaystana ay ku xiran tahay inuu koonfur iska soo xaadiriyo waa kan shalay uu bataar ku lahaa sheekha ka waran haddii aad aaddo koonfur waa kan haddana uu calidheere ka ogaaday inay go'aansadeen amiirada al-shabaab inay hoos joogaan wadaan alqaacida wax weliba oo dhaca maantana waa kan axmed diiri ku leh sheekha ka waran haddii aad koonfur inoogu timaado sheekha ayaa aad ula yaabay sida ay shabaabku u fududaysanayaan maritaanka waddada aadka u halista badan markii uu sii baaray ayuu sheekhu wuxuu rag kale oo shabaab ka tirsanaa ka ogaaday inuu jiro heshiis nabadgelyo oo xilliga u dhexeeyey al-shabaab iyo murtadiinta puntland waana tan u sahashay in bashiir oo amiirka ahaa buurta ay shabaabku deganaayeen uu koonfur si nabad ah ku tago waana tan u sahashay bataar iyo mursal inay si nabad ah ku soo gaaraan buuraha ay shabaabku degan yihiin iyagoo ka yimid koonfurta soomaaliya waana tan isagana u suuragelin kartaa inuu si nabad ah kaga gudbo kontaroolada ciidamada murtadiinta puntland ee markaa shabaabka heshiisku kala dhexeeyey sheekha ayaa wixii wakhtiga ka dambeeyey bilaabay inuu isku dabarito umuurihiisa al-shabaab oo iyana dareensanaa arrinta sheekha ayaa iyagana qaaday tilaabooyin ay islaahayeen waa kaga hortegi kartaan dhaqdhaqaaq walba iskuday walba uu samayn karo sheekha iyagoo sheekha ka fogeeyey halkii uu deganaa una dira meel aad kaga fog halkii ay ciidanku deganaayeen waxaana bataar uu sheekha ku yidhi sheekh waa inaan dacwo u baxnaa oo dadka soo boorinaa waxaana aadaynaa tuulo heblaayo iyo tuulo heblaayo si adigana aad u soo loga baxsato magaalooyinkan ayaa in badan ka fog halka shabaabku ay degan yihiin waxaana uu sidaa u samaynayaa si uu sheekh kaga fogeeyey ciidanka sheekha iyo amiirkii al-shabaab ee meesha haystay ayaa u baxay dacwadii tuulooyinka kadib markii ay ka soo laabteen dacwadii intii uu sheekhu u celin lahaa halkii uu deganaa ayuu amiirkii al-shabaab sheekha u geeyey xoogaa ciidan oo deganaa darafka ugu shisheeya buurta isagoo sheekha ka codsaday inuu wiilishan wax kaga akhriyo kutubka lagu magacaabo mashaaricul ashwaaq sheekha ayaa ku waafaqay arrinkii loo soo bandhigay isagoo weliba og inay tahay shirqool ay shabaabku dhigayeen wuxuuna sheekha halkaa joogay ku dhowaad labaatan habeen sheekha oo weli jooga meeshii uu ku lug xirnaa ayaa waxaa la soo xiriiray ku-xigeenkii diiriye ee xilliga waa ninka lagu magacaabo abuubakar eh waxaana uu salaan kadib sheekha u bilaabay inuu ka gado guulaha ay shabaabku ka gaareen la dagaalanka saliibiyiinta iyo murtadiinta joogta koonfurta soomaaliya wuxuuna sii raaciyey sheekhow goordhow waxaan furan doonaa dhul weyn oo aad u ballaaran sheekha ayaa intaa kadib ku yidhi waxaan u malaynayaa inuu diiriye ii kaa soo diray marka ayuu abuubakar ku jawaabay haa sheekh waa la ii kaa soo diray kadib ayuu sheekhu yidhi haddaba waxaad iga sugaysaa inaan kuu dhiibo fariintii aan u hayay abu cubayda markaa buu ku jawaabay maya saa kuuma soo wicin sheekh sheekh ee waxaan doonayay inaan kuu sheego inaad isku diyaariso safar bixitaan ah oo ah koonfur ku soo aadayso sheekh ayaa ugu jawaabay maya saa heshiiskiinu ma ahayn aniga ii diiriye abubakar ayaa ku yidhi sheekha markaan iska aragnay arrinkaaga waxaa inoo soo baxday inaan soo aado koonfurta soomaaliya wixii saacaddan ka dambeeyana isku diyaari safar telefoonadaadana danso sheekh oo la yaaban qorshaha cusub oo ay shabaabku u keeneen ayaa waxa uu isaga xarooday teendha uu degganaa waxaana wax yar kadib u soo galay bataal oo si munaafiqnimaha isku oysiinaya waxaana uu ku yidhi sheekha sheekhow waan ka xumahay arrin aan ku faraxsanayn ayaa la ii soo sheegay waxaana la ii sheegay inaad baxayso oo koonfur ah socod u tahay wallaahi aad baan kaga naxay arrinkaas subxaan allah haddii aad adiga inaga tagto yaa inoo noqonaya sheekh yaa inoo noqonaya oday ayuu sii raaciyey wuxuuna yidhi odayaasha waan la hadlay laakiin way iga diideen inay noo kaadaayaan laakiin maxaan samaynaa waxaa la inagu leeyahay samci iyo daacee sheekh ayaa ku yidhi dhib male insha allah waan arki doonnaa wakhtiga waxyar ka hor ayaa sheekha iyo walaal ka mid ahaa amiiradii al-shabaab ee buurta joogay waxay go'aansadeen in dadka lagu kalsoon yahay ee ragga meesha jooga ka mid ah in lagu booriyo inay jamaacada muslimiinta u degdegaan al-shabaabna ay kasoo quusteen oo jegooyinkoodii xaqa ka doortay wax kheyr ah oo laga sugayana aysan jirin markii sheekha lagu yidhi isku diyaari safar ayuu wacay saaxiibkii la waday arrintii ku aadanayd taxriirdinta walaalaha lagu kalsoon yahay wuxuuna u sheegay in markaan toos loo soo wacay loona sheegay inuu safar isku diyaariyo telefoonadiina uu iska damiyo walaalkii kale oo dareensan arrinka khatarta uu leeyahay ayaa ku yidhi sheekha mayna soo gaari kartaa oo maynoo imaan kartaa biri sababtoo ah sheekha wuxuu ka fogaa xilligaa halka ay deganaayeen ciidanka wuxuu ku yidhi sheekh waxaan helay dhowr iyo toban walaal oo diyaar ah ee isku day inay ina soo gaarto biri sheekha ayaa yidhi insha allah waan isku dayi doonaa inaan soo gaaro subaxii markii la gaaray ayuu sheekha u yimi amiirkii al-shabaab waxaan uu ku yidhi waxaan doonayaa inaan aado halkii aan deganaa si aan u soo qaato kombiyuutarkaygii iyo kutub ii taalla maktabadda amiirkii ayaa la soo booday may may sheekha isdhibin waxaan kuu dirayaa hebel oo meesha aad joogto kugu keenaya sheekha ayaa yidhi waxaan rabaa kutub gaar ah inaan maktabadda ka raadsado oo aan dibadda kala imi waxaana macquul ah cid aan aniga ahayn inaysan heli karin ee maa adigaba israacno oon isla soo laabano ayuu sheekha u sii raaciyey markaa buu yidhi dhib ma lahan waxaan ku raacinayaa hebel waana ninka ilaa koonfur kula socon doona oo safarka kugu wehelin doona wuxuuna usii raaciyey sheekh maktabadda gelin keliga waa in mar kastuu kula socdaa hebel sababtoo ah wuxuu qiyaasayay in sheekhu uu halkaa kula kulmi karo raggii ay saaxiibada ahaayeen oo in muddaa ismoogaayeen sheekha ayaa ugu jawaabay dhib ma lahan waan arkaynaa waxaana halkii iska soo raacay sheekha iyo afar wiil oo uu amiirka ugu talagalay inay sheekha arrinkiisa la socdaan waxayna soo aadeen halka ay ku taallay maktabaddii sheekha oo markaa fogaan ahaan jirtay ku dhowaad toban saacadood oo safar lug ah dhegaystayaal halka hainoo joogto qaybtii koobiyi tobanaad ee taxanaha muhaabir waa inoo qaybta labiy tobanaad ee isbuuc ayna soo aadeen hadduu allah ogolaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته وكم تسمر في أجفاني الآرق بغداد يا نجمة لا زال شاعرها يا تدور ما دارت الأقدار والطرق يلقي على بابها أشعاره أدبا ويتقي من سناها خافق قالق ودولة لم تزل أفعالها كسفا تهوي بساحات أعداء لها مرق رأى رأيت فيها شعاع الشمس منكسر وكان بالأمس في أجوائها سامي دقيستيال واحد دقيستيين قيبتي كوي تمناد تحنين مثابر هاتا نكسر رواد حبنتي فلاقين تطولات كي إذا عاد إسلام قال هجرتين لله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا waxaa xubinta waxiise gaar ah le isbuucan kala qayb qaadan doona walaaladeen abubakar iyo cabdisitaar xubinta miiska inoo saaran isbuucanna waa faahfaahintii weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay wilaayada khurasaan ballan ka cusub inuu warbixin kooban inaga siiyo walaalkeen abubakar weerarka iyo qaabku u dhacay waad mahadsan tahay walaalkay diblaawe dhulka khuraasaan gaar ahaan afghanistan waa mandiqo ahmiyad iyo istaraatiiji leh oo isku xirta bariga koonfurta galbeedka iyo bartamaha qaaradda aasiya waxay qarniyadii lasoo dhaafay martigelisay loolankii ka dhex jiray boqortooyinkii caalamka soo maray laakiin shucuubta muslimiinta ee halkaa ku nool waxay ku caanbixeen kadhiidhinta dulmiga waxayna sanka ciidda u dareen awoodihii u waaweynaa dunida waxaana u dambeeyey isbaheysigii saliibiyiinta naanta oo ku jabay duulaanka raadinayana iminka xeelad ay kaga carraan afghanistan waxay doonayaan inay jabkooda ku qariyaan heshiisyada dhalanteedka ay la galayaan kooxda murtadiinta ee daalibaan laakiin libaaxyada tawxiidka iyo halyeeyada ummadda ayaa ugu dhaba jira had iyo jeer fashilinta dhagaraha cadowga waxayna mujaahidiinta dowladda islaamiga gaar ahaan kuwooda ku sugan wilaayada khuraasaan hormuud u noqdeen baabi'inta himlooyinka saliibiyiinta iyo dabadhilfidada murtadiinta ah qayb ka mid ah duulaanka dhigbixinta waxay askarta khilaafada isbuucii lasoo dhaafay weerar si heer saraa ah loo soo agaasimay ku ekeeyeen xabsiga dhexe ee magaalada jalaal abaad ee ku taala gobolka nangarhaar oo dhaca bariga dalkaas afghanistaan iyagoo burburiyey inta badan dhismayaashii xabsiga soona furtay boqolaal maxaabiis muslimiin ah sidoo kalena ku dhowaad laba boqol oo murtadiin ah waxaana dhimashadii dhaawac halka ugu geystay intii uu weerarka socday waxay mujaahidiinta duqaymo loo adeegsaday hoobiyaal ku qaadeen saldhigga ugu weyn ee saliibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin halkaas dhanka kalena waxaa intaa barbar socday in qayb ka mid ah walaalihii weerarka qaaday ee miinooyin dhulka lagu aasay ku xindaabeen dhammaan wadooyinka soo gala xabsiga weerarkan barkaysanaa ayaa jahwareer ku dhaliyay isbahaysiga saliibiyiinta iyo xulfadooda murtadiinta ah kuwaas oo isku dayay inay daboolaan fashilkii iyo khasaaraha ka soo gaaray howlgalkan barkaysan ee hal bacaad lagu lisay ka dhigay malaawaalkii saliibiyiinta iyo murtadiinta ay isku qanciyeen kaas oo ahaa inay burburiyeen mujaahidiinta khurasaan gaar ahaan libaaxyada ka dhaqdhaqaaqa gobolka nangarhaar weerarkan ayaa dhacay gabaldhicii maalinta axad ahee taariikhdan ay ku beegneed labiiy tobanka dulxija ujeedka weerarka mujaahidiinta ayaa ahaa soo furshada maxaabiista muslimiinta iyo mujaahidiinta ee ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada jalaal abaad xabsigaasoo ay ku jireen ku dhowaad kun iyo siddeed boqol oo maxbuus ayaa maxaabiista mujaahidiinta ugu xirneyd waxaa lagu qiyaasay tiradooda inay ahaayeen ku dhowaad saddex boqol oo mujaahid annaba tirsigiisii u dambeeyey ee laba boqol lix iyo afartanaad ayaa isagoo soo xiganaya ilawareedyo gaar ah wuxuu soo bandhigay tafaasiisha ku aadan weerarka tirada inqimaasiyiinta ka qayb qaatay weerarka ayuu wargeesku sheegay inay ahaayeen koob iyo toban mujaahid oo u kala qaybsanaa saddex qaybood marka laga reebo walaalka istishhaadiga ahaa ee kaxeynayay gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey walaalaha kale ah cali albinjaabi xaamid addaajiki iyo mawlaawi sacad alqurasaani alaha ka wada aqbalay oo ku hubaysanaa laba qoray oo b k m ah qoray r b g iyo shan iyo toban xabo oo baalootooyinkiisa iyo laba xabo oo miinada nooca wax lagu dheji ah iyo afar iyo labaatan xabo oo bungacmeedyo ah saddexdan walaal ayaa waxay fuuleen dusha sare ee mid ka mid ah dhismayaasha ka agdhow xabsiga waxayna bilaabeen inay furaan rasaas si ay dadka muslimiinta u baneeyaan goobta iyadoo loo gogol gogolxaaraya walaalka istishhaadiga ee ku wajahan albaabka hore ee xabsiga walaalahan saddexdaa ayaa kaalin weyn ku lahaa in weerarka ujeedkii laga lahaa uu xaqiijiyo wuxuuna allah waafajiyey inay la wareegaan bannaanka hore ee xabsiga waxayna muddadii uu weerarku socday u diideen ciidanka kala duwan ee murtadiinta inay usoo gurmadaan kana soo agdhowaadaan xabsiga waxayna walaalaha si geesinimo leh ugu sugnaadeen cadowga noocyadiisa kala duwan iyagoo adeegsanaya hubka fudud bamgacmeedyo iyo garneelada garbaha laga tuuro ilaa iska hor imaadka uu gaaray gelinka hore ee maalinkii labaad waxayna halkaa ku dileen konton askari halka kuwo kalena ay ku dhaawaceen dhanka kale walaalka abuura waxa alhindi oo kaxeynayay gaari ay ku raran yihiin boqolaal kilogaraam oo walxaha qarxo ayaa qarax la beegsaday afaafka hore xabsiga waxaana halkaa ku halaagsamay ku dhowaad shan iyo labaatan xubnood oo murtadiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa halkaa ku burburay tiro ka mid ah gaadiidka kala duwan ee cadowga oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa kale waxaa kadib xiga xookugal ay sameeyeen shan walaal oo inqimaasiyiin ah kuwaasoo kale ahaa qaari usaama alkhurasaani abuu cumar addaajiki ismaaciil adaajiki idriis adaajiki iyo doctor abuxayaan alhindi allaha ka wada aqbalo dhammaantood walaalahayaa ku hubaysanaa shan qoryaha fudud ah toddoba miino iskugu jirta shan kuwa dhulka lagu aaso iyo laba kuwa wax lagu dheji ah sidoo kale waxay wateen qoray r b g ah oo wata shan baalooto iyo shan iyo afartan xabo oo bamgacmeedyo ah walaalahayaa markii ugu horraysay miinooyin ku qarxiyey dhismayaasha dhaadheer ee ilaalada xabsiga kadibna waxay xoog ku galeen xabsiga iyagoo ka soo furtay maxaabiista halkaa ku xirneed kadibna tusiyey waddadii ay ku baxsan lahaayeen mujaahidiinta ayaa intaa kadib sii waday howlgalkooda waxayna burburiyeen kadibna dabqabadsiiyeen meelihii ugu muhiimsanaa xabsiga wuxuuna allah gacantoodu ku halaagay ku dhowaad labaatan xubnood oo ka mid ah ilaalada xabsiga weli faahfaahinta weerarkii barkaysanaa ayaynu ku guda jirnaaye ciidanka kala duwan ee murtadiinta xukuumadda kaabuul ayaa iskugu habarwacday halka uu weerarku ka dhacay waxayna bilaabeen gurmad ay u samaynayaan walaalahooda murtadiinta ah laakiin allah fadligiisa mujaahidiinta oo horey usii qorsheeyey weerarka ayaa si dhammaystiran ugu hor istaagay cadowga inay goobta soo gaaraan ayagoo wadooyinka ugu waaweyn ee xabsiga soo gala horey ugu sii aasay toddoba miinooyinka dhulka lagu aaso ah waxaana qaraxyadii lala beegsaday gaadiidkooda kala duwan uu dhaawac ka soo gaaray tiro murtadiin ah halka kuwo kalena ay ku halaagsameen mujaahidiintu sidoo kale ma aysan hilmaamin suurtagalnimada gurmad ay soo sameeyaan saliibiyiinta ameerikaanka oo saldhigooda ugu weyn uu halkaa ka dhowaa waxayna labada mujaahid ee kale ah abuuducaa alhindi iyo khaybar alkaabuli allaha ka aqbale madaafiicda hoobiyaha loo yaqaano roobka kaga dhigeen saldhigga ay maraykanka ku leeyihiin magaalada jalaal abaad si ay u mashquuliyaan ugana horjoogsadaan gurmad ay usoo sameeyaan dabadhilifyadooda murtadiinta ee ku goodoosan xabsiga dhexdiisa labada walaal ayay ilo ku dhowdhow mujaahidiintu sheegayaan inay ku hubaysnaayeen saddex ka mid ah qoryaha loo yaqaano haawinka iyo boqol iyo toddobaatan xabo oo hoobiyaal ah ugu dambayntii xafiiska warbaahineed ee wilaayada khuraasaan ayaa baahiyey sawirada walaalihii weerarka qaaday waxaana muuqanayay in si heer sara loo soo qalabeeyey allah subxaanahu wa tacaala ayaanu ku mahadsan بأمر الله نأتمر لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر mahadsanid abubakarow ee cabsitaar kusoo dhawow mikrofoonka waxaan rabaa inaan su'aalo dhowra kaa weydiiyo weerarkii khorasaan cabsitaarow muxuu ahaa olajeedkii iyo hadafkii weerarkan loo ogaasimay waa mahadsan tahay walaalkiin dhiblaawe waxaan halkan salaan diiran u marinaynaa geesiyaasha towxiidka iyo halyeeyada islaamka ee wilaayada khurasaan kuwa u run ahaantii farxad geliyay dhammaan muslimiinta haddaan usoo laabto su-aashaadii ahayd maxaa howlgalkan loo qaaday runtii hadafka koowaad ee weerarka waa dicista iyo fulinta xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee hafukulcaani taa waa tan koowaad ee howlgalka loo qaaday tan labaad way muuqataa hadafka ugu weyn weerarka ay mujaahidiintu u abaabuleen waana sii maxaabiista muslimiinta iyo kuwa mujaahidiintaba waana sida lagu shaaciyey wargeyska isbuuclaha ee annaba waxaana allah fadligii muuqata in ay mujaahidiintu libin weyn ay ka soo hoyeen howlgalkii barakeysanayeen najarhaar waxaana xabsiga ay mujaahidiintu ka sii daayeen boqolaal muslimiina oo ay mujaahidiintu ka mid yihiin sidoo kale waxa ay gebi ahaanba burburiyeen inta badan dhismayaasha lagu tacadiibin jiray muslimiinta allah jalla wacalaa ayaanu ku mahadsan ee cabsitaarow weerarkan ma jiraa weeraro la mid ah oo ay hore mujaahidiintu u geysteen ama uga sameeyeen dhulka ay ka telinayeen kuwa oo xabsiyada looga sii daayay dad muslimiin ah u xirnaa gaalada iyo murtadiinta runtii waa su-aal ay isweydiiyeen in badan oo dhegeystayaashana ka mid a ah iyo dad kaleba waxaa xusid mudan in dowladda islaamiga ay bilowgeedii dalka caraaq astaan muuqda u ahayd sii deynta dadka maxaabiista ah gaar ahaan mujaahidiinta waxaana ka mid ah xabsiyadii ay mujaahidiintu ka sii daayeen dad badan oo muslimiin ah xabsiga lagu magacaabo abuuqareeb ee dhaca galbeedka magaalada baqdaad sidoo kale waxaa ka mid ah xabsiga lagu magacaabo buuka ee dhaca koonfurta dalka ciraaq sidoo kale xabsiga taaji iyo baaduush ayaa ka mid ah kuwa ay mujaahidiintu dadka sii daayeen xabsiyada xalab tadmur bokamal ayaa iyagana ka mid ah xabsiyada ay dalka suuriya ay mujaahidiintu kasii daayeen muslimiintii lagu haystay xabsiga dhexe ee nanjarhaarna wuxuu ku soo biiray liiska xabsiyada ay mujaahidiintu cagta mariyeen mana ahaan doono biidni illaahi tacaala kan ugu dambeeya ee waxa uu noqon doonaa daafurka camaliyaadka hadmul aswaar oo ay caanka ku yihiin geesiyaadka khilaafada ugu dambeyn su-aashan haddaan ku weydiiyo waa maxay fariinta uu diraya weerarkan shukran akhi alxabiib fariimo dhowr ayuu xambaarsanaa howlgalkii barkeysnaa ay mujaahidiintu ka fuliyeen xabsiga dhexe ee nanjarhaar tan kuwaad waxa ay beeninaysaa dacayadihii rakhiiska ahaa ee ay wadeen saliibiyiinta maraykanka iyo saaxiibadooda dhulka waa dawaaqiidda xukuumadda afghanistaan iyo walaalahooda murtadiinta ee taalibaan kuwa oo sheegay in saaxada afghanistan ay ku wiiqeen awoodda mujaahidiinta khilaafada weerarkan fariin ayuu u diray dhammaan xulifadaas tan labaad waxay weerarka kusoo beegmay xilli looda sugayo in murtadiinta taalibaan iyo waloolahooda xukuumadda kaabul uu u furmo wejigii labaad ee heshiiska dowxa ee ay taalibaan isugu dhiibtay maraykanka waxaa taa kaba sii muhiimsan inay taalibaan bilowgii bishan ay dhammaan maxaabiistii ay ka hayeen xukuumadda kaabul ay si nabad ah ugu wareejiyeen murtadiinta sibay yidhaahdeen ay u noqoto niyad wanaag ay muujinayso taalibaan islamarkaana si ay u suuro gasho in la wada fadhiisto miiska wadahadallada dhex mari doona murtadiinta uu hogaamiye ashraf qani iyo cabtooyada taalibaan ee uu hogaamiyey haybatullah ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن walaa khamrun walaa wajaru waxaa ugu horeeya walaalka lagu magacaabo abdulfaqaar waxauu ku bilaabay marka hore waxaan halkan ka salaamayaa wariyaasha alajiriteen ee mar weliba u taagan inay jihdu ku bixiyaan walalka ku salaysan xaqiiqda carabkiinana allah ku sugo xaqa mar weliba haddaan qodobka dooda usii daadego mujaahidiinta dowladda islaamiga inay maxaabiista muslimiinta naf iyo maal iyo juhdiba u huraan hadda maysan bilaaban waxaana xasuusanaa duulaankii barakaysanaa ay ku qaadeen xabsigii weynaa ee abuuqreyb ee aadka u xumaa gaaladan ay ku dhibaateen jireen muslimiinta sidoo kale waxaa kadambe dambeeyey duulaamo fara badan oo ay ku soo fakiyeen muslimiin iyo mujaahidiin badan waxaana wada ognahay mar weliba oo hoggaanka dowladda khilaafada islaamka kelimad ay soo diraan inay kaga hadlaan maxaabiista muslimiinta junuudana ay ku booriyaan soo furashada maxaabiista muslimiinta ayna wax weliba ka hormariyaan wuxuuna sii raaciyey waana dardaarankii xabiibkeena salawaatullaahi wasalaamu caleyh in maxaabiista muslimiinta la fakiyo tani waxay tusinaysaa buu leeyahay manhajka saliimka ah ay ku dhisan tahay dowladda islaamiga ee ka fog waxa loogu yeero silmiyadda iyo heshiisyada derbikadhaca ku ah shareecada islaamka waxaan wada ognahay murtadiinta taalibaan ee alqaacida qaacidadan xiraaftay wilaada u ah inay baryahan heshiisyo maxaabiis kala bedelasho ay kula jireen dowladda reerada afghanistaan halka mujaahidiinta dowladda islaamiga ay dhiigooda ku soo furanayaan maxaabiista muslimiinta waxaana maragma doontaa faqriga kala fog ee u dhexeeya nimanka jihaadka iyo mujaahidiinta khiyaanay sheeganayana inay diinka u nusraynayaan iyagoo gaalada iyo maraykanka heshiis kula galay inay mujaahidiinta ka saari doonaan dhulka ayna ku xukumi doonaan waxa ay raaliga ka yihiin gaalada iyo ragga habeen iyo maalin naftooda u horreeya la dagaalanka cadowga iyo soo furashada maxaabiista muslimiinta ee ku xiran xabsiyada gaalada doonayana inay sharciga allah ku xukumaan dhulka oo oo dhan iyagoo aan raali gelinayn bini aadamka haddii aan u gudbo dhegaystaha xiga waxa ay leedahay magacaygu waa umuxanaan waxaan halkan salaan diiran u marinayaa walaalaha ansaarta khilaafada meel weliba oo ay joogaan ayna ugu horayso wiilasha alhijratayn waxaan leeyahay shaqada aad muslimiinta u haysaan allah idinku garab galo haddii aan hore u galo mowduuca waxaan aragtideeda ku soo koobi lahaa weerarka hadmul aswaar ee ay mujaahidiinta ka fuliyeen jalaalabaad waxa uu quluubteena geliyey farxad weyn waxaana geesiyada wilaayada soomaaliya allah uga baryaynaa inuu waafajiyo weerar midkan oo kale ah aamiin ayaa innaganu leenahay dhegeystaha ugu dambeeya ee fursadda u helay inaan akhrino risaaladiisa waxa uu leeyahay magaceygu waa oday cumar reer alhijrateen allah inoo kiindaayo ayuu leeyahay waana idinku nasanay tan kale weerarka qorasaan daalibaan ayuu culays iyo fadeexadba ku yahay intay xashiishdhow ku jireen ayay mujaahidiintu dhiiggooda ku qoreen weerarkii jalaalbaad ayuu leeyahay ooda cumar allah ayaan weydiisanaynaa in mujaahidiinta meel weliba ay joogaan jeelka gaalada ka sii daayo dhegeystayaal halka waxaan kusoo gabagabaynaynaa aaradii dhegeystaha iyo xubintii falanqaynta toddobaadka idaacadda islaamiga aan jiritain ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور كأن قضاتها عمر بأمر الله نأتمر لله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر رسول الله قائدنا وسنته لنا دثر ويهمي جودها غدقا كأن أكفها مطر وطيب فعالها اشتهرا walaalayaal haatan waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa dhanka istuudiyaha iyo walaalkeen daacada oo inoo sii daaya xubintii goosgooska culimmada jihaadka tan iyo intaan barnaamij midkaanoo kalaa ku kulmi doono toddobaadkeena soo aadan hadduu allah ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaa i nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إلى الجنة تنتهج انتهاجا فهيا يا أخا الهيجاء هيا فقافلتي تسير ولن تعاج واعلموا أنه ليس من عمل أحب إلى الله في زماننا هذا بعد الإيمان بالله من الجهاد في سبيل الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فوحدوا صفوفكم وطهروا قلوبكم وكونوا ظهرا لإخوانكم المجاهدين وإياكم والمخذلين المرجفين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص يا أخا الهيجاء هيا فقافلتي تسير إلى إخواننا في ساحات الوغى وأرض الرباط والجهاد أقول اعلموا أن دماءنا دون دمائكم وهدمنا دون هدمكم ورجالنا وسلاحنا في نحور عدونا وعدوكم فما خرجنا يعلم الله بطرا ولا أشرا ولا من أجل منصب زائل أو عرض خائر وإنما جهادا في سبيل الله ونصرة لدين الله وابتغاء لمرضاة الله فهلموا إلى إخوانكم وضعوا أيديكم في أيدينا حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فإن الله سائلنا يوم القيامة وإن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله فهذا عدونا قد وحد صفوفه علينا أفما آن الأوان أن نجتمع يا عباد الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا هذه اليوم عادات ويا قطعان العبيد وخدام اليهود اعلموا أن الدماء التي فارت في عروقنا غضبا لله عليكم وطلبا للقصاص العادل منكم لهي في أوجها وقمة ذروتها فلم ولن تخمد نارها بحول الله وإن السيوف التي تلونت بدمائكم لتتعطش المزيد من رؤوسكم العفنة وإن ما رأيتم في سابق عهدكم إنما هو غيض من فيض ولفحة من هول ما أعددنا لكم من عواصف خالعة ورعود هالعة وتوابع تجتث القابع فيكم والماشي فترقبوا أياما سودا تنسيكم مصائبها أهوال ما تقاسونه اليوم فما ظنكم بأحرار دنس اليهود أرضهم وهتكوا عرضهم جهاد اليوم عادات إلى الجنة تنتهج انتهاجا ويا الروح يا كلب الروم لا يغرنك العدد والعدة أو المدد والمدة فإن الحرب ما زالت في أولها وهذه أول الملاحم الغالو فيها من لا من سبق والأمور بخواتيمها وإنها عندنا لعين اليقين قال رب العالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين الجنات تنتهج انتهاجا فهيا يا أخا الهيجاء هيا أما أنتم أيها المجوس العملاء فإن يوم جزائكم قد أزف وإن ساعة حسابكم قد حانت فوالله فوالله لأنتم أحقر من أن ترفع لكم راية أو تدركوا غاية فبغداد الرشيد بغداد الرشيد لن يسودها إلا أحفاد سعد وابن الوليد والجهاد اليوم عادات إلى الجنة تنتهج انتهاجا وأخيرا اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف بما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهيا يا أخ الهيجاء هيا فقافلتي تسير ولن تعاجى